الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة حديث صحيح wuxuu ku dhex jiray sheekhu nusuustii iyo adiladii uu u daliishanayey qur-aanku inuu yahay allah tabaaraka wa tacaala hadalkiisa iyo kalaamkiisa xuruuftiisa iyo kelimaadkiisa dhammaan inuu illah tabaaraka watacaala iyo macaanidaba inay ilaahay kalaamkiisa yihiin marka aayaadkiibuu ka soo baxay axaadiistiibuu marka ku xijinaya wuxuu yidhi waqaala nabiyu nebigu wuxuu yhi sal alay aslam man qara'a ruuxii akhriya alqur'aana qur'aanka akhriya oo fa acrabahu icraaba akhrintiisa icraaba icraabka waa kan soo marnay aan laxninin baa laga wadaa si toosanoo saxa u akriya oo qawaaciddii qiraa'ada waafaqsan man qara'a alqur'aana ruuxii qur-aanka akhriya oo fa acrabahu akhrintiisa toosiya oo aan laxninin falahu waxaa u sugnaaday bikulli xarfin xaraf kasta sababtii oo minhu qur'aanka ka mida waxaa ugu sugnaaday cashru xasanaatin toban xasano waman qara'ahu ruuxiisa qur-aanka akhriya oo walaxana laxniya fiihi qur-aanka dhexdiisa aan qiraa'ada hagaajinino wax ka jabiya laxnigu waa sidaa falahu waxaa u sugnaaday bikulli xarfin xaraf kasta sababtii waxaa ugu sugnaatay xasanatun hal xasana yacni haddaad laxnisana hal xasano haddaad icraabto oodan laxnininna toban xasano sidaasuu ka dhigay ayb xadiidkan xadiid weeyaan buuhi saxiixun oo saxiixa marka ujeeddaduu kuleeyahay ka leeyahay bikulli xarfin taawe qur-aanku inuu xuruuf yahay xuruuftu inay qur-aan yihiin hadalkii allana yihiin tabaaraka wa tacaala xadiidka imaamku wuxuu yidhi waa xadiid saxiixa laakiin xukumkaasi sax ma aha xadiidku saxiix ma aha xadiidku waa daciif jiddan bal inuu mawduuc yahay baa suroobi karta mawduuc yahay ayaa dhici karaysa sheikh اlalbani caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay lafdigaa hadda uu keenay ibnu qudaama laa asla lahu bihada lafdi muطlaqan buu leeyahay fii shayin min turuqihi alatii waqaftuha alay waqafnaa calayha lafdigaasi xadiidku asal kuma leh sinaba duruqdii aan isdul taagay ee xadiisku uu lahaana lafdigaasi hal dariiqoo ka mid oo ku yihin ma jiru leh markaasu wuxuu leeyay fakayfa maca dalika yusaxiixuhu iyadoo uusan xadiidku salba lahayn see buu ku saxiixiyey faakhsha an yakuuna madsuusan calayh buu leh waxaan ka baqayaa in sheekha kitaabka loo dhexgeliyey in loo dhexgeliyey baan ka yaabayaa buu le macanaha ayb xadiidka alfaadiisa kalagedisan buu xadiidku iyuu sheekhu keenay sheekh albani weeye oo wuu ka hadlay alfaad kala gedisan buuna leeyahay xadiidka cumar bn khaaab isagoo abuu soo arooray muxuu ahaayey xadiis saxaabo kale laga warinaya isagoo abuu soo arooray kan isagoo xadiidka cabdullahi bn mascuud ah bayhaqi baa fil ku keenay sanadkiisana nin matruuka ah ku jira markuu xadiidka cumar bn khaaab yahay lafdi kale uu ku yimid oo waxaa soo saaray ibnu cadi fi bayhaqi fi shucab waana xadiid munkar ah albaanisagu waa mawduuc buu ku sheegay laakiin waxaa istinkaar sameeyey oo inkiray alimaamu adahabi suyuuطi laftiisa sheekh albanina wuxuu yihi waa mawduuc waaba been abuurad isaga dhanbaba nebigu lagu been abuurta sal alay waslam lafdiga cumar ibn khadaab xadiidkiisa markuu yahay wuxuu ku yimi man qara'a alqur'aana faacrabahu kana lahu bikulli xarfin arbacuuna xasana ruuxii qur'aanka akhriya oo aan laxninin wuxuu ku leeyahay xaraf walba afartan xasanuu ka helaya waman acraba bacdan walaxana fii bacdin kaana lahu bikulli xarfin cishruuna xasana qaar haddii aad si fiican u akhrido qaarna laxniso xaraf kasta waxaad ka helaysaa labaatan xasano waman lam yucrib minhu shay-an kaana lahu bikulli xarfin cashru xasanaat haddaadan waxba aadan si fiican u akriyin oon kulli laxni ku wada akridana xaraf kasta waxaad ka helaysaa toban xasano marka saasuu u kala qaadqaadaya waana xadiis duruqdiisa dhammaanteed ma fayooba midka ugu roon baa matruuq ku jira oo daciif jiddan ah ka kalena waaba ka sii xag jiraayo wadaac iyo beenaala ku jira sanadkiisa oo waa mawduuc xadiis marka imaamka qowlkiisa uu yidhi xadiidun saxiixun laysa bisaxiix saas manaa hadal saxa maaha xadiidku waa daciif jiddan ama waa mawduuc ayb looma se baahno qur-aanku inuu xuruuf yahay waan xadiidka cabdillahi bn mascuud baan kusoo marnay ayb wa qaala wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ciddii u baahan waxay u noqon kartaa xadiidkaas iyo alfaadiisa iyo sheekh suu uga hadlay asilsila aciifa silsila axaadiis aciifa raqamka lix boqol maxaan dhihi laha lix kun shan boqol iyo siddeetan iyo laba ama lix kun shan boqol siddeetan iyo saddex ilaa lix kun shan boqol iyo siddeetan iyo afar arqaamtaasuu kaga hadlaya ayb wa qaala calayhi asalaatu wasalaam wuxuu yidhi iqra'uu akhriya alqur'aana qur'aanka akhriya qabla an ya'tiya intaysan imaanin qowmun dad oo yuqiimuuna toosinaya xuruufahu xuruuftiisa toosinaya iqaamata asahmi leebka oo kale qoriga leebka sida loo toosiyoo kale u toosinaya xuruuftiisa kuwaasoo laa yujaawizu uusan gudbayninoo tilaabaynin taraafiihim kalxamahooda uusan tilaabaynin sax alfaadda waxay u toosinayaan sidii leebka qorigiisa loo toosiyoo kale laakiin fahamkiisu dhuunta uma dhaafsiisna laa yujaawizu ma gudbayo qur-aanka fahamkiisa iyo macnihiisu talaaqiihim kalxamahooda ma gudbayo yatacajaluuna way degdegsanayaan ajrahu ujuuradiisa walaa yata'ajaluunahu mana dibdhiganayaan yani waxaa laga wadaa yatacajaluunahu dheef dheef degdegay ku qaadanayaan ha waxoogaa ama magac ama waxoogaa dheef adduunye ah ama waxoogaa ujuuro ah waxoogaa wadaasay hormarsanayaan wax dambeo aakharana maba rabaanba wax aakhare iyo ajir aad ka heshid iyo sawaab iyo janno iyo midna shaqadooda maaha xoogaagaa deg degaa bay ku qaadanayaan kuwaasi intaysan imaanin qur-aanka akhriyay buu nebigu sal alay slm xadiidka waxaa soo saaray axmed fii musnadihi abu daawuud eh, fii sunan ibni xibbaan fii saxiixihi sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo wafa ibnu shurayx asadafi oo maqbuul ah wafa ibnu shurayx الصدفي oo maqbuul ah maqbuul cinda almusaabaca wey macnaha wailaa falayin dacfi maa marka sanadkiisa ku jira laakiin xadiidku uu isxoojinayo shawaahid buu leeyahay shawaahid buu leeyahay shawaahiddiisa waxaa ka mid ah xadiidka uu soo saaray imaam abu dawuud iyo axmed ibnu xambal labaduba fi lmusnad can jaabir bn cabdillahi bay ka warinaya wuxuu leeyahay jaabir kharaja calayna rasuulu llahi sal lla alay waslam wanaxnu naqra'u alqur'aana wa fiina alacraabiyu waalcajamiyu nebigaa nagu soo baxay annagoo qur-aanka akhrinayn oo nin carabi ah iyo nin acraabiya ah, iyo mid cajamiya ah aan isugu jirno markaasaa nebigu wuxuu yihi sal alay wasalam iqra'u lqur'aana qabla an ya'tiya lafdigaa wax yar ka bedelan saasuu marka yuu ku yimid sheekh albani caley raxmat ullah wuxuu ku saxiixiyey saxiixu aljaamic sagiirka iyo kadalika fi silsila saxiixa saasuu ku ahay lafdigiisuna waxa weye iqra'uu fakullun xasan ah, akriya dhammaan waa toosanta waa fiican tahay macnaha wasayajii'u aqwaamun yuqiimuunahu kama yuqaamu alqadax yatacajaluunahu walaa yata'ajaluunahu saas macana waxaa imaan doona dad qur-aanka lafdigiisa toosin doona sida leebka ushiisa loo toosiyo kale ile leebka sidiisaba ul qalloocsan looma sameeyo ushiisu waa inay dirito totoosanta sidaasoo kale alfaadda qur-aanka u toosinaya yatacajaluunahu way degdegsanayaan walaa yata'ajaluunahu ma dibdhiganayaan adduunkan bay wax ku rabaan kuwaas intaysan imaanin qur-aanka akhriyagooda kaasi marka waxa weye waa xadiis saxiix xadiidka almuhim duruqdiisa madadka laysu geeyo saxiix buu noqonaya laakiin lafdigan hadda meesha inoo yaalla dacfi baa sanadkiisa ku jira wuxuuse ku xogoobaya axaadiista kale waa sugan yahay marka iqra'u lqur'aana qur'aanka akhriya qabla an yaatiya qowmun yuqiimuuna xuruufahu iqaamat alqadax iqaamat asahmi yani waxa weyaan wuxuu waadda u deliishanaya qur-aanka xuruuftiisii waay qur-aanka xuruuftiisa akhriya xuruuftu marka waa qur-aankii waa hadalkii alla tabaaraka watacaala bixuruufibu marka ilaahay hadalkiisa saasuu rabaa inuu yidhaha sheekhu oo wuxuu radinayaa waxaan o dhan macnaa wuxuu ku daba joogaa qolyihii ashaacirada iyo wixii la halmaala oo qur-aanka xuruuftiisa inkirtay inuu kalaam ilaahay yahay qolyahaasuu radinaya ayib wa qaala abubakrin abubakr wuxuu yihi wa cumaru iyo cumar intaasi axaadiistii waay hadda wuxuu u gudbay marka aasaartii saxaabada inuu wax soo guuriyo ayagana macnaha tilmaamay wa qaala abuu bakrin abuu wuxuu yidhi abubakr sidiiq weeye wa cumaru iyo cumar ibnu khadaab waxay yidhaahdeen icraabu alqur'aani qur'aanka oo la ciraabo oo si saxa loo akhriyo oo la caddeeyo ayaa axabu loo kalgacayl badan yahay ilayna annaga xagganaga min xifdi bacdi xuruufihi xuruuftiisa qaar ka midoo la xifdiyo inaad xuruuftiisa qaar ka mid iyo kelimaadkiisa qaar ka mida aada xifdido waxaan ka jecelahay bay leeyihiin inaad isaga oo dhan ama qaar ka mida si fiican u akhrin karto ood qiraa'ada toosin karto macnaha qawaaciddii muxuu ahay tajwiidka inaad ku akhrin karto iyo qira'ada ayb marka icraabu lqur'aani axabu ilayna min bacdi xuruufihi cumar iyo abubakar qur xuruuf inuu leeyahay sheegayaan buu ka wadaa macnaha ayb aarkaas aarka isaga ah isaguna waa daciif ma sugna waxaa soo saaray ibnu lambari fi lwaqfi walibtida kitaabkaas kusoo saaray sanadkiisuna waa daciif jiddan waxaa ku jira in la yidhahdo jaabir aljucfi waxaa kaloo sanadkiisa ku jira shariik bn cabdillahi alqaadi oo sayi lxifdi ahaa ama jaabir aljucfi isaga warkiisa iska badaa labadaa nin sanadkiisa ku jira saas daradeed aarkani waa sanadkiisu waa daciif jiddan ma sugna abubakar iyo cumar kama sugna laakiin mid isagoo ku yar dhow ayaa waxa uu ka sugan yahay eh, rajul min asxaabi nabiy sal lay slm oo magaciisa la sheegay nin saxaabada ka mid waxaana soo saaray ibn abi shayba bisanadin صaxiix wuxuu leeyahay ninkaa saxaabiga ah, lian aqra'a aayatan biicraabin axabu ilaya min an aqra'a kada wa kada aaya bikayri icraab inaan hal aayadoo si fiican qiraa'adeeda u saxay aan akhriyo ayaan ka jeclahay inaan intaasoo aayadood akhriyo oo aanan icraabin si fiican aanan u ciraabin oo laxni ku jiro yacani aayad aanan laxninin oo toos si toos aan u akhriyo baa waxay ka jeclahay intaasoo aayadood laxni ku akhriyo saasuu leeyahay afarkaasi marka rajul min asxaabi nabiy buu ka sugan yahay oo ninkuu yahay aan la garanayn ama cumar iyo iyo iyo abubakr waa daciif waa daciif macnaha afarkaas kama sugna wa qaala caliyun cali wuxuu yidhi man kafara ruuxii gaalooba bixarfin xaraf ku gaalooba ha xaraf qur-aanka ka mida ruuxii diido inkira faqad kafara wuu gaaloobay bihi qur-aankiibuu ku gaaloobay kullihi dhammaantii hal xarafa ruuxa inkira oo qur-aanka ka mid a qur-aankii oo dhan buu ku gaaloobay oo inkiray afarkaasi waa sugan yahay ibnu abi shayba soo saaray wakadalika ibnu jariir fii tafsiirihi biisnaadin saxiixin bay ku wariyeen laakiin cali in loo tiiriyaayey ayaan ayaan ku imaanin eh, muxuu ahay asaarta lakiin ka asar ahaan waa sugan yahay ka asar ahaan waa sugan yahay oo xaraf ruuxii inkira abulcaliya laga warinaya xaraf ruuxii inkira qur-aanka ka mida inuu kulligii wada inkiray oo inuu gaaloobayo diinta ka baxayo marka qur-aankii waa xuruuf ujeeddadu waa intaa qur-aankii waa xuruuf waa kelimaad waa muxuu ahaay waa macaani ay wataan oo xambaarsan yihiin kullina waa kalaamkii rabbi tabaaraka wa tacaala waxay isku waafaqeen bu uhi almuslimuuna muslimiintii waxay isku waafaqeen calaa caddi suwari alqur'aani qur'aanka suuradihiisa in la tiriyo wa aayaatihi aayadihiisana in la tiriyo wa kelimaatihi qur'aanka kelimaadkiisana in la tiriyo wa xuruufihi xuruuftiisana in la tiriyo intaasba ummad islaamku waa isku waafaqeen xuruuf tirsan inuu qur-aanku leeyahay kelimaad tirsanna uu leeyahay aayaad tirsanna uu leeyahay suurado tirsanna inuu leeyahay kullu daalikana waa qur-aankii qur-aankii oo qaybo qayba ah waay hadalka rabbi marka inuu qaybo qaybo yahay kutusi hadalka rabbi inuu qaybo qaybo yahay oo soo kala degi oo la soo kala hormarin oo qaar la dibdhigi qaar la soo hormarin saasay kutusaa si nebigaba ugu soo degaysa salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo uu kala duwan yahay mar uu luqadda carabiga uu yahay oo nebi moxamed sal alay waslam lagu soo dejiyey jibriil loo soo dhiibay mar uu luqadda cibriyada yahay oo nebi muuse lagu soo dejiyey iyo nebi ciise marba luqad buu alla tabaaraka watacaala doono ayuu kusoo dejiyey hadalkiisa ku keenaa kullina waa hadalkii rabbi tabaaraka watacaala midna ma wuu kala duwan yahay waa hadal kala duwan wey macnaha oo xuruuftiisi iyo macaanidiisu kala duwanta walaa khilaafa khilaaf kuma jiro bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda khilaaf kuma jiro oo laislama diidanaa fii anna man ciddii jaxada diida min alqur'aani qur'aanka xaaluu ka mid yahay suuratan suurad diida aw amase aayatan aaya diida aw amase kelimatan weedh hal erey a diida aw amase xarfan hal xarafa diida muttafi ha a kaasoo muttafaqan calayhi laysku waafaqsan yahay kaasoo muttafaqan calayhi laysku waafaqsan yahay oo inuu qur ka mid yahay laysla ogolyahay annahu isagu kaafirun inuu yahay mid gaaloobay layslama diidana laa khilaafalaa khilaafa bayna almuslimiina annahu kaafirun inuu gaal yahay layslama diidana yaa gaala waa ruuxii diida suurad qur-aanka ka mid a ama aayad qur-aanka ka mid a ama kelimo qur-aanka ka mid a ama xaraf qur-aanka ka mid a oo laysku waafaqsanya inuu qur-aan yahay wuxuu meeshaa macnaha ka hadlaya kelimaad waxaa jira laysku hayo oo culimmada qaarkood ay leeyihiin ma tafsiir ahaan bay u timid mise qur-aan ahaan waayo waraajix waxa wey inay tafsiir ahaan yihiin tafsiir ahaan bay u timid oo qur-aanka ka mid maa macnaha qur-aanka dhammaantii alfaadiisa iyo suwarkiisu tawaatur baa lagu soo guuriyey tawaatur yaa lagu soo guuriyey wixii marka laisku khilaafsan yahi oo alfaad ah qur-aan maaha saas waa min baabi tafsiir bay sida masalan cabdullahi bn mascuud riwaayadiisii oo kaleeto muxuu ahaay dhaarta muxuu ahaay faman lam yajid fasiyaamu alaaati ayaamin mutataabicaatin buu akriyay mutataabicaat marka mutataabicaadkaasi waa tafsiir mooye ma aha qur-aan ma aha kuwaasoo kalea marka dhici kara inuu ka wado yani waxa weye wixii aan laisku waafaqsanin maaha wixii aan laisku waafaqsanin wuxuu yidhahdo dee qur-aan maaha meesheeda waay laakiin wixii laisku waafaqsanya oo qur-aankan tawaaturka lagu soo guuriyey ah hal xaraf oo ka mida ah ruuxii inkiray diintu ka baxaya muttafaqan ta macnahaas ka wadaa marka walaa khilaafa khilaaf kuma jiro bayna almuslimiina fii ana man yani khilaaf uma dhexeeyo fii ana man ciddii jaxadda diida min alqur'aani qur'aanka xaaluu ka mid yahay suuratan diida aw aayatan diida aw kelimatan diida aw xarfan diida kaasoo muttafaqan calayhi laysku waafaqsan yahay annahu islama ay diidana annahu isagu jaaxidkaas waa annahu mankaa diiday ee jaaxidkiihi kaafirun inuu yahay islama ay diidana wa fii haadaa arrinkaa dhexdiisana xujatun baa ku sugan qaadicatun oo goynaysa murankiiyo hadalka maxay maxay xujo u tahay calaa annahu qur'aanku xuruufun inuu yahay saasay macnaa xujatun baa ku sugan qaadicatun oo goynaysa ama go-an oo shaki ku jira calaa annahu isagu oo qur'aankii xuruufun inuu yahay oo uu xuruuf ka kooban yahay saas way macnaa leanna maadaama la yidhi xarafka ruuxii inkira waa gaaloobaya bimacnaa qur-aankii buu inkiray soo ma hadduu ruuxuu yidhahdo anugu xarafkan ma ogoli kelimadanna ma ogoli laakiin macnaheeda waan ogolahay ah, macnuhu waa hadalkii alle sida ashaaciradu leeyihiin macnuhu waa hadalkii alle oo lasoo turjumay laakiin kelimaadkani jibriil baa iskale ama cid kalea iskale qur-aankii maaha makhluuq maaha hadalkii waxaan hadalkii rabbi maaha sidaas daraaddeed anigu kelimaadkan ma ogoli laakiin macnaha waan ogolahay soo gaaloobi maayo diintuu ka baxay muxuu diinta uga baxay waa xuruufta uu inkiray xuruuftuna inay qur-aan tahay bay kutusi sidaas daraaddeed macnaha keliyaan sugayaa hadduu yidhahda xuruufta ma ogolin yakfur ijmaacan maxaad u gaalaysiiseen baa layihi qur-aankii buu inkiray dee xuruuftu inay qur-aan yihiin qira marka xuruufta qur-aan oo kelimaadkii baa qur-aan oo hadalkii rabbiga tabaaraka wa tacaala saas way macnaha masalada marka imaamku waa ku dheeraaday waana masalada xarfi iyo sawtka sawtka la yidhaha alxarfu wasawt baa la yidhahda macna qur-aankan inala yaallaaye kalaamka ilahay laftiisu inuu xuruuf iyo kelimaadna ka kooban yahay ijmacu ahli sunna waljamaca waa islama diidanaa firaqdaa luntay ee waxoogaa e, mxuu ahaye ahlulkalaamka ahe falsafadii iyo waxgaleen mooye e, yani waxa weye laislama diidanaa ayib marka macno qaa'im binafsihi oo shay waaxida oo muxuu ahaaye aan Eh, haddii la cabiro uun mooyaane aan xuruuf iyo kelimaad lahayn waa madhabka ashaaciradu aan soo tilmaanay asrin saxsanna ma aha eh, kutub gooniyayna culimmadu ka qoreen maalan abu maxamed ibn juwayni abu maxamed ibn juwayni abulmacaali aabihi imaam alxaramayn aabihi abu maxamed ibn juwayni baa la yidhahdaa waa nin wuxuu ahaa eh, sunni ah risaalu le marka la yidhaha risaalat alxarfi waasawt oo matbuuca ah oo uu kaga hadlay inuu qur'aanku yahay xarafkiisa alla inuu kala hadalkiisu sawd leeyahay xuruufna leeyahay qur-aankuna ka mid yahay risaalat lcarshina waa leeyahay oo culuwiga uu kaga hadlay in isku mid yihin baanu malayna ayib iyagoo isku daabacan baa marka waxaa isaguna iskale kitaab aada u qiimo badan ninka la yidhaahdo abunasrin assajsi assajzi isagana risaalu leeyahay oo la yidhahdo risaalatu ilaa ahli zabiid oo uu ku radinaya alraddu calaa man ankara alxarfa waasawt wuxuu ahaa culimmadii qarnigii afraad iyo qarnigii shanaad bilowgiisi afar boqol iyo afartan iyo afar buu dhintay raxmat ullahi caleyh marka kitaabka ugu roon waay taqriiban maadada laga qoray waxaa la yidhahdaa magacaas kule kitaabki maalinta dhawaad meesha keenay buu ka mid ahaa macnaha ayib isaguna yani waxa weeye qodobkaasu xoogga saaraya oo shaaciradu aad u radinaya waliba mar kuf kala xisagayaayo aad u fogeynaya ayb wاlmuؤminuuna yarawna rabbahum fi اlآakhirة meeshan wuxuu ka guda galay ru'yaة اlmuؤminiina lirabbihim yowma اlqiyaamة ah, masale kaleeto iyadana masaa dood doodu ka dhacday dayni ahli الsunna wاlfirq اdalla ahlu sunnaha iyo firqooyinka lunsani ay ku murmeen ayuu iyadana meeshan ka guda galay waa masalada ah ru'yatu lmuminiina lirabbihim yowma alqiyaama muminiintu inay rabbigood arki doonaan maalinta qiyaamada oy daawan doonaan masaladaasuu meesha ka gudaga wlmu'minuuna mu'miniintu buu yidhi yarawna way arki doonaan way arkayaan rabbahum rabbigood bay arki doonaan fi laakhirati aakharo biabsaarihim indhahooday ku arki doonaan wayazuuruunahu way ziyaaran doonaan wayukallimuhum wuu la hadli doonaa wayukallimuunahu iyaguna allay la hadli doonaan ayb ah. mu'miniintu rabbigood bay aakhare ku arki doonaan biabsaarihim indhahooday ku arki doonaan meeshaa biabsaarihim ah wuxuu ugu qayday indhahooday ku arki doonaan aragtida qalbiga yuu ka ixtiraazaya ah, aragtida lagama wado midda qalbige indhahooda madaxa ku yaalla ayay toos ugu arki doonaan alla tabaaraka wa tacaala saasuu ka wadaa macnaha wayazuuruunahu way ziyaaran doonaan siyaarada waan soo marnay somayn ziyaaradaa waan soo marnay waxaanan soo sheegnay xadiidka ziyaaradu inuu yahay eh? inuu yahay inuu daciif saas manaa xadiidu ziyaara waa daciif laakiin waxaa sugan arag xaggaan kusoo marnay waan soo tilmaamay inuu xadiiskaasi yahay xadiis daciif ayb wayukallimuhum wuu la hadli doonaa wayukallimuunahu way la hadli doonaan allah tabaaraka wa aragtidiisa adduunka inta la joogo lama arki karo ma suroobi karto in la arko aragti oo yaqda soo jeed ah midda oo riyada waan ka hadli doonnaa laakiin aragti soo jeed ah ruuxu si dareero toosa ilahay uma arki karo wuxuuna ugu arki karaynin abuurka bini aadamku adduunka markuu joogo wuxuu u abuuran yahay qaad daciif ah oo uusan xamili karin ilaahay inuu arkoo daawado wuuba dhalaaliba haddii alla tabaaraka wa tacaala uu sidan rabbi isugu muujiyo bini aadamku waa dhalaalaya maba maba taagnaan karaba bal iska dhaaf bini aadamke makhluuqaad waaweyn oo bini aadamka ka adag baan xamili karin inay alla arkaan tabaaraka wa tacaala nabiy llaahi muusa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu alla weydiistay inaan ku arkaan rabaa uu yidhi qur-aanku siduu sheegay fii suurati alacraaf walama jaءa muusa limiiqaatina wakallamahu rabbuhu qaala rabbi arinii andur ilayk markuu miiqaadkii meeshii lagula ballamay iyo waktigii lala ballamay buu nebi muuse ku yimi rabbigii baa marka la hadlay hadalkii buu maqlay markaasuu wuxuu u hiloobay maadaama uu alle hadalkiisa maqlayo inuu arko wuu jeclaaday markaasuu yidhi rabbi arinii andur ilayk rabbi ow itus aanku arke aanku fiiriye iskay tus inaan ku fiiriyaan rabaay markaasaa rabbi wuxuu ku yidhi tabaaraka watacaala lan taraanii ima arki karti ma i arkaysid lama dhihin layma arko ee wuxuu yidhi ma arki karti maxaa yeelay waa u caddeeyey walaakin indur ila aljabal baa layidhi buurtaa fiiri baa layidhi fain istaqara makaanahu fasawfa taraanii hadday buurtaasi meeshay ku taagan tahay sii taagnaato waad arki doontaa waa iskaa tusi markaa falama tajallaa rabbuhu liljabali jacalahu dakkaa wakara muusa saciqa allah markuu isu muujiyey buurtii buurtii iyadii oo dhan waxay noqotay dukum way baaba'day way shiilantay iyado dhanba way riiqantay nebi muuse calayhi salaam hawlka meesha arrinta ka dhacday say wax u dhaceen markuu arkay buurta say noqotay wuuba suuxayba wuu dhacay suuxdin buu la dhacay waqara muusa saiqa falama afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayka markuu soo miirsadayna wuxuu ilahu waa kuu toobad keenay marka yani waxay kutusaysaa inaan la xamili karin allah tabaaraka wa aragtidiisa adduunka ma xamili karno saas daraaddeed ma la arki karayo nuur waayo waa ka xadiiska nebigu sal alay aslam xijaabuhu nuur allah xijaabkiisu waa nuur low kashafahu hadduu faydi lahaa wuxuu gubi lahaa cid kasta oo makhluuqa ka mida oo nuurkaasi gaadho wuu guban lahaa ma xamili karno marka makhluuq baan nahay daciif iskana marka allah tabaaraka wa tacaala si toos iyo soo jeed ah adduunka laguma arki karayo waa kii xadiiska nebiguna sal alay wasalam waclamuu annakum lan tarow rabbakum xataa tamuutuu ma arki kartaan rabbigiin ilaa aad ka dhimataan buu nabig sal alay slam marka ma suroobi karto laakiin waxaa laga hadlayaa waa aakharo aakharo inay mu'miniintu arkahayaan oy daawanayaan taas way midda laga hadlayo oo uu la hadlayo iyaguna la hadli doonaan midaas way midda markaa uu ka hadlayo macnaha taa iyadaa waxaa ku tusay marka qur-aanka kitaabka qur-aanka sunnada nebiga sal lla alay iyo ijmaaca salafka ayaa kutusaya masalada ah in aakhare alla lagu arki doono tabaaraka wa tacaala oo macnaheedu wax weeye qaabka bini aadamka hadda uu abuuran yahay daciifka uusan xamili karin alla araggiisa qaab ka gedisan baa loo abuuri doonaa abuurista dambe iyo soo celinta qaab ka xoog badan oo uu xamili karo inuu alla daawan karo arki karo baa loo abuuraya markaasuu daawanaya alla tabaaraka wa tacaala qaala allahu tacala alla wuxuu yihi wuxuu keenay adiladii marka kutusaysay inuu alla tabaaraka wa la arki doono oo aakhare mu'miniintu ku arki doonaan oy la hadli doonaan wada hadli doonaan ayib taas wada axaadiisteeda ma keeni doono xadiista ma keeni doono laakiin xadiidka ku sugan waa xadiidka muxuu ahaayey nebigu sal lla alay slam uu ku fasiray aayadda liladiina axsanu alxusna wa ziyaada suuratu yuunus soomaya nabiga waxaa ka sugan sal lay slam fi saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi suhayb nebigu inuu yidhi sal lay waslam idaa dakhala ahlu ljanna ahlu jannuhu markay jannada galaan ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay turiiduuna shay-an aziidukum ahlu waxaan idiin siyaadiye ma rabtaan siyaado ma rabtaan markaasaa waxay leeyihiin alam tubayid wujuuhana alam tudkhilna aljannata wa tunjiina min annaar allow miyaada wejiga naga caddaynin oodan jannana gelinin cadaabna naga badbaadinin maxaa noo hadhay waay haddiiba cadaabkan ka baqaynin aan ka badbaadnay jannana aan gallay wejiganaguna uu sidanba u iftiimahay barwaaqada iyo nicmadan ku jirno maxaaba noo laaban bood noo siyaadinta wuxuu nabigu sal alay slam fayakshifu lxijaab xijaabkii allah iyo addoommadiisa kale xijaabahay uu marka alla faydaya fama ucطuu shay-an axabba ilayhim min annadari ilaa rabbihim markuu xijaabka faydo oy arkaan oo daawadaan weligood baa shay ka qiimo badanoy ka jecel yihiin maba ayna aragba jannadii iyo barwaaqadii wixii dhex yaallay oo dhan waxaa kala qiimo badan daawashada alla tabaaraka wa tacala ay daawanayaan tanaaba ka qiimo badan markaasaa nebigu wuxuu akhriyey aayaddan qur'aanka liladiina axsanuu lxusna wa ziyaada dadkii adduunka markay joogeen wanaagga sameeyey waxay leeyihiin alxusna oo baalgudkii ugu wanaagsan oo janno siyaadana waa leeyihin bu rabbi tabaaraka wa markaasaa nebigu siyaadada wuxuu ku fasiray annadaru ilaa wajhi illaahi alkariim ilaahay wejigiisoo la daawado baa siyaadada ah. xusnaaduna waa jannadii barwaaqada dhex taalla wey macana ayib xadiiskaasi marka wuxuu kutusi inay mu'miniintu ay rabbina daawanayaan kow waxaa kaloo uu kutusayaa in ay la hadlayaan isaguna la hadlayaan ahlujannow hee ma idiin kordhiyaa oo maxaad noo kordhin wax walba waa haysanaa ha wahaa kada wada hadal waay dhex maray allah tabaaraka watacaala iyo aljanna ayib qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wujuuhun wejiyaal yowmaidin maalinkaas waa maalinta qiyaamee naadiratun waa mid dalaalaysa waay ah, annadaara albaha waljamaal waay ah, way dhalaalaysaa waa iftiimaysaa oo waxaa laga wadaa ruux markuu barwaaqaysto oo ladan yahay oo cuno oo caafimaad qabo wejigiisaa laga gartaa sooma wejigiisaa nicmadu ka muuqanaysa waa dhalaalaya ayb ilaa rabbihaa rabbigeed xaggiisay naadiratun mid fiirinaysa tahay wejiyadaa dhalaalaya ee barwaaqadiiyo nicmadu ka muuqataay xagga rabbigeed bay fiirinaysaa ilaa rabbiha naadira aayaddaasi marka waxay ka mid tahay qur-aanka kutusay in ilaahay ay daawan doonaan ilaa rabbiha naadira lianna <clears throat> nadarada yani maadada nadara ama kelimada nadara sideedaba haddii ilaa laga dambeysiiyo siirada ishaa loo isticmaalaa waa u tegi doonaa haddii fi laga dambaysiiyana waxaa loo isticmaalaa tafakurka qalbiga iyo ictibaartiisa awalam yanduruu fii malakuuti soomamaya fii hadday ka dambaysana fiirada qalbigaa la yidhahdaa oo alictibaar watafakur ah haddayna xarafba lagu gudbininoo toos u gudubtana waxaa loo isticmaalaa bimacnaa sugidda nduruuna naqtabis min nuurikum soma nduruuna na suga waay alintidaar waay marka waa sugidda laakiin haddii ilaa lagu gudbiyo oo la yidhaahdo nadara ilaa wuu fiiriyey waay haddana waxaa sii xoojinaya inay fiirada indhaha tahay waxaa sii xoojinaya wejigaa loo idaafeeyey oo meeshii indhuhu ku yaalleen lanna maxaa la yidhi wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira wejiyadii baa fiirinaya waa weji marka allihiisa fiirinaya ishii baa fiirinaysa oo wejiga ku taala meel la maro marka male qaab loo leexiyo oo macnaha loo duwo ma jiro marka saas way macnaha oo waa intidaar iyo ictibaar iyo tafakur iyo lama marsiin karo marka ayib wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi kallaa ha ka joogeen arrintaa haddaayeena innahum iyagu can rabbihim rabbigood xaggiisa yowmaidin maalinkaasi lamaxjuubuuna kuwa laga xijaabayo waay xagga rabbigood waa laga qarin allahooda daawan maayaan oo waa laga qarinayaa ayib gaaladii baa laga hadlayay soo ma inkirtay qur-aanka oo macaadka inkirtay oo wax walba beenisay oo aakhare markay tagaan alle wuu iska xijaabayaa waa lagu ciqaabayaa inuu iska xijaabo haddii gaaladii alle iska xijaabay inay mu'miniintu arkayaan see loogu deliishaday aayaddan waay wuxuu sheekhu yidhi marka falammaa goortii xajaba uu iska xijaabay ulaa'ika kuwaas fii xaali sakhati cadhada xaaladeeda xaaladuu u cadhaysnaa hadduuba xijaabay oo iska qariyey dalla waxay ku tusaysaa calaa anna almu'miniina mu'miniintu yarawnahu inay arkayaan fii xaali ridaa xaaladda uu raalli ka yahay ah, markuu raalli ka yahay inay daawanayaan oo arkayaan bay ku tusa wa ilaa haddayna sidaa ahayn oo xaaladda ridada iyo xaaladda qadabku ayna kala duwanayn lam yakun ma ahaadeen baynahumaa dhexdooda farqun wax farqiya soo ma wax farqiga uma dhexeeyeen hadduu alle mu'miniintiina iska xijaabayo gaaladiina iska xijaabayo oo labadu midna aynan arkaynin in la yidhaahdo gaaladu aakharo markay tagaan alle wuu iska xijaabi dee muminiinta wuu iska xijaabi sooma timaade maxaa farqiga u dhexeeya marka soo ma waxay ku tusi marka kuwan hadduu ku ciqaabay inuu iska xijaabayo kuwan inuu ugu nicmayn doono inuu istusayo taasay aayaddu ku tusi tabtaana waxaa u deliishaday alimaamu shaafici caleyh raxmat ullah istidlaalka noocaasa ah taqriiban intaan garanayo waxaa ugu horreeyey oo qaabkaa aayadda u deliishaday oo u deliishaday inay aayaddu ku tusayso ilaahay in aakhare mu'miniintu ku arki doonaan bimafhuumiha imaamu shaafici baa u horreeyey caleyh raxmat ullah falamaa xajaba ulaa'ika kuwaa markuu xijaabay fii xaali sakati cadhada xaaladeeda markuu u cadhaysnaa uu xijaabay oo istusi waayo oo araggiisa ka xijaabay dalla waxay ku tusay calaa ana almu'miniina mu'miniintu yarownahu inay arkayaan fii xaali ridaa markuu rabbi raali yahay xaaladda uu raali yahayo iyaga uu raalli ka yahay wailaa haddayna arrintu sidaa ahaynoo labada xaalo farqi u dhaxaynin lam yakun ma ahaadeen baynahuma dhexooda farqun wax farqia hadduu mar walba ayna muminiinna arkaynin gaalana arkaynin qur-aanku inuu kala qaado farqigi uma dhexeeyaan maxaa loo kala qaaday marka waxaa loo kala qaaday inay xukunka ku kala gedsan yihiin oo gaaladana uu iska xijaabayo muminiintana ay arkayaan saasaa loo kala qaaday labada xaalo macna ayb marka saasa aayadda loo deliishanayaa oo wejiga laga deliishanaya kaa isagaba waa yani waxa wey mafhuumka way macnaha ayib inay arkayaanna xadiis baa ku sugan maalinta qiyaamada laba laba goorba way arkayaan laba goorba way arkayaan markay jannada galaan way arkayaan iyagoo jannada ku jira way arkayaan way daawanayaan waana taan soo ar soo sheegnayo liladiina axsanu xusna wasiyaadatan hadda kusoo sheegnay soo ma taa waa jannada gudaheedaa lagu jiraa carasaadka qiyaamo marka la taagan yahay qiyaamada bankeeda oon weli la gudbinoon janniya naar la gelin ayadana way arkayaan allah tabaaraka watacala way arkayaan laakiin markaa ay arkayaane qiyaamada la taagan yahay mu'miniinta markaa waxaa ku dhex jira munaafiqiintii dadkii tukan jiray ee salaadi jiray ee sakayn jiray laakiin qalbiga gaalnimadu kaga jirteen islaamka qalbiga ka ahayna munaafiqiinta ahaa markaa way la joogaan qiyaamada ah, allah tabaaraka watacala uu istusayo muminiinta oy arkayaan amaa jannada dhexeeda marka lagu arkayo muminiintay khaas u tahay ayada munaafiqiin waa la reebay markaas meel dhexaa lagaga sutay ayib in ay ku arkayaan qiyaamadana waxaa ku tusaya xadiidka abu saciidin alkhudri bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiis dheer waa xadiidkaa dheer shaahidka laga deliishanaya waxa weeye wuxuu yidhi nebigu sal lay slam yajmacu allahu annaasa yowma alqiyaama allah maalinta qiyaamada dadkuu kulmin doonaa markaasu wuxuu leeyahay man kaana yacbudu shay-an falyattabichu ruuxii shay caabudi jiray shayguu caabudi jiray ha raaco ruux walba wuxuu caabudi jiray ha dabagalo meeshaa la tumay fayatbacu man kaana yacbudu man kaanuu yacbudu ashamsa shamsa markaasaa ruuxii qoraxda caabudi jiray qoraxdii bay raacaya wayatbacu man kaana yacbudu alqamara alqamara ruuxii dayaxa caabudi jirayna dayaxu raacaya wayatbacu man kaana yacbudu atawaaqiita atawaaqiita waxyaabaha kale la raacsan yahe la caabudayo wixii caabudi jirayna wax walba kiisiibuu raacaya ninkii geed caabudi jiray geedkiibuu raacay ninkii qabri caabudi jiray qabrigiibuu raacay ninkii wadaad caabudi jiray wadaadkiibuu raacay in walba wuxuu caabudi jiray beryi jiray unbuu dabageli jinkii caabudi jiray jin buu raacay waa lagu kala baxay marka watabqa haadihi alummatu fiiha munaafiquuha buu nabi ur sal lay slm ummaddanaa soo hadhaysa oo munaafiqiinteedii ku dhex jirta ilaan munaafiqiintu soo daahirka muslimiinka maaha muuqaalka kore muslimiin bay u egyihiin oo ka yihiin macnaha axkaamta muslimiintaana adduunka ku soconaysa oo ruuxii waaka waa tukanaya waa shahaadanaya hoostaasa wax ugu qarsooyay balaaya hoosta kaga jira munaafiqiintii iyo muminiintii isku dhex jira ummaddanaa soo hadhaya marka فyأتiyhm اllahu tabaaraka wa tacaala fii suurati hayra suuratihi alatii yacrifuun allah marka u imaanaya wuxuu ugu imaanayaa suurad ah suuraddii ay ku yaqaaneen aan ahayn suurad waxaa jira mu'miniintu ay alle ku garanayaan tii midaan ahayn buu ugu imaanayaa marka markaasu wuxuu leeyahay ana rabbukum rabbigiin baan ahay markaasaa waxay odhanayaan nacuudu billaahi minka ilaahay baan kaa magangallay bay leeyihi ilan ma garanaya way garanlahaye suurada yaqaaneen maaha ilaahay baanu magan kaaga nahay bay ku dhahayaan ayb haadaa makaanunaa xataa ya'tiyanaa rabbunaa bay dhahayaan meeshanaanu annagu sii joogaynaa ilaa rabbigana noo yimaado adiga soo maaha ilahay baan magan kaaga nahay ayb faida jaaa rabbunaa carafnaahu bay dhahayaan ah, rabbiganna markuu yimaado waanu garan ah, rabbigana nagama qarsoone markuu noo yimaado waanu garan ayb fayaatiyahum allahu tabaaraka watacaala fii suuratihi alatii yacrifuun allah marka uu imaanaya oo suuradii ay ku yaqaaneen buu alla ugu imaanayaa tabaaraka wa markaasaa waxay leeyihiin wuxuu leeyahay ana rabbukum anaa rabbigiina markaasaa waxay dhahayaan anta rabbuna rabbiganaa tahay fayatabicuunahu markaasay raacayaan jannadaa ah, marka loo sii wadaa dhexdaa lagu sii xisaabay kadibna jannadaa la geynaya xadiidka bukhaari muslim baa soo saaray waa xadiid muttafaqa ah lafdiga hadda aan akrinayna waa lafdiga muslim ayb riwaaye akhar kaleeta xadiidku uu leeyahay wuxuu leeyahay allah wuxuu ku leeyahay tabaaraka wa hal baynakum wa baynahu aayatun tacrifuunahu biha ah, ma jirtaa idinka iyo rabbigiin wax calaamo ah oo idiin dhaxayso ood ku garanaysaan oo ku taqaanaan ma jiraa markaasaa waxay odhan nacam haabay odhanayaan oo fayakshifu can saaqin markaasaa dhudhunku faydaya falaa yabqa man kaana yasjudu lilahi min tilqaa'i nafsihi ilaa adina lahu bisujuud ah, dhudhun faydiddaas waa calaamaday ku garan lahaayeen waa garteen marka markaasaa cid kasta oo alle u sujuudi jirtay ilaahay dartiina sujuuddu ka ahay sujuud buu marka la dhacaya sujuud buu la dhacaya ayb walaa yabqa man kana yasjudu ibtiqaa'an wa riyaa'an ilaa jacala allahu dahrahu tabaqatan waaxida oo tabqan waaxida yacni dadkii istustus iyo ha lagu arko iyo ha lagaa sheego u sujuudi jiray kuwa iyaga dhabarkoodaa laysku dhajinaya dhabarku wuxuu la foorarsanaya oo la sujuudaya mogta waa lafaha kala baxaya sooma ee haddana isku laamaya lafihii meesha iskaga laabmi lahaayeenoo dhan baa laysku wada dhejinaya hal dabaqabaaba laga dhigiba oo isku sallaxa ah, maxaa dhacday marka kullamaa araada an yasjuda khara calaa qafaahu ah, mar walba uu damco marka inuu sujuudoba qadaad qadaad buu u dhacahaya ah, markuu saas yidhaahdaba ilan jidhkii waa isku dhegan yahay intuu gadaal gadaal u dhaco waa qadaad ku istaagahaya ruuxii ilaahay dartii u sujuudi jirayna markaasuu sujuud la dhacaya ayib waa meesha marka ayadda qur-aanka ay tihi yowma yukshafu can saaqin wayudcawna ila asujuudi falaa yastaiicuun saas man saaqaa la faydayaa waa sifo rabbi tabaaraka watacala cala raajix sifo rabbi weeye saaqa faydidiisu markaasaa loogu yeedhay inay sujuudaan mana kari karaan inay sujuudaan lanna dhabarkii waxaa isku dhegay qadaadkii ayib xadiikaasi kaa wey marka xadiidkaasaa kutusaya in ay qiyaamada ku arki doonaan intaan loo gudbin jannada inay inta la joogo bannaanka qiyaamo inay mu'miniintu rabbigood arki doonaan laakiin munaafiqiintii baa markaa ku dhex jirta midda laakiin raaxada iyo nicmada iyo weyn ee jannada waxa dhex yaallaba ka qiimo badan waa aragtida jannada dhexeeda lagu arki doono marka jannada la galo la arki doono rabbi tabaaraka watacala taa iyada macna wa qaala nabiyu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam innakum idinku satarawna waad arki doontaan rabbakum rabbigiin kamaa tarawna sidaad u aragtaan oo kale haada alqamara dayaxan laa tadaammuuna isuma dunmaysaan fii ru'yatihi aragtidiisa isuma aragtidiisa sababteed isuguma dunmaysaan ama aragtidiisa darteed isuguma dhowaanaysaanoo isuguma durkaysaan qaarkiin qaarka kale saas way macana tadaammuuna haddii la yidhahdo way mana laa tadaammuuna min alindimaam bay ka imaanaysaa markaa indimaam yacani oo marka la isku dhadhawaado shay markuu araggiisu cidhiidhi yahay bishu markay dhalatoo kale bishu markay dhalato oo uu ruux arko dadka kalena uu tusahay maxaa la sameeya ya soo laiskuma soo dhawaado soo durug ah, halka soo istaag wataa ah, war soo dhow soo durug soo durug sooma dhaado ha ah, sadaamigu saas waa uma baahna marka inaad isku dhadhawaataan oo isku durdurugtaan oo istustustaan uma baahna oo cid walba meeshuu jooguu ka arki waay sida dayax oo muxuu ahaayey eh, habeenkuu dhammaystirnaa jooga dayax afariyo tobnaad jooga in lagu tuso miyaad u baahantahood hebel u durugto ya maya yani waxa wey meeshaad taagan tahay waad ka arki bishadaasaad muxunaha indhaha ka buuxsanaysaa wa ayib marka laa tudaamuuna macnahaasay ku sheegaan culimada qaarkood riwaayo kale aad dhahaysa laa tudaamuuna laa tudaamuuna oo macnaha ee muxuu ahaayey ta'da la godo miimkana la khafiifiyo ah, laa tudaamuuna tudaamuuna marka waxay noqonaysaan laa yalxaqukum daygun wamashaqa mashaqatun yacni ku dhibaatoon maysaan way markaa laa tudaamuuna ku dhibaatoon maysaan fii ru'yatihi araggiisa ku dhibaatoon maysaan saasay markaana noqonaysaa adiga waxa weeyaan wax haba yaraata idinka qarsoon ood ku rafaadaysaan ama istustusaysaan ma aha si cad baad u arkaysaan ayb xadiidkaasi waxaa soo saaray alimaamu albukhaari wa muslim can jariir ibni cabdillaahi baa laga warinaya xadiidka saxaabiga jariir ibn cabdillahi la yidhaahdo ayaa xadiidkaasi laga warinaya axaadiista ku soo aroortay allah inay mu'miniintu maalinta qiyaamada arki doonaan oo sida dayax aan daruuri ka sokaynin ama qoraxda oon wax daruura ka sokaynin oona qarinaynin sidaasoo kale inay u arkayaan axaadiista ku soo aroortay waa axaadiis mutawaatir ah saxaabo aad u fara badan baa laga wariyaa inay mutawaatir tahayna culimo badan baa sheegtay waxaa ka mid ah alxaafid ibnu xajar caleyh raxmat ullah fi fatxi albaari e, ninka la yidhahdo ibn alqayim fi xaadi alarwaax ninka la yidhahdo ibn abilciz fi sharxi taxaawiya iyo keyrkood waxay leeyihiin axaadiisu ru'ya mutawaatira mutawatirku waa nuuca axaadiista ugu xooga badan wey macnaha ayib marka way suganta sheekhu marka wuxuu yidhi wa haada kani wuxuu fasiri rabaa alla waxaad u arkaysaan sida dayaxaan daruuri ka sokaynin oo dhammaystiran sidaad u aragtaan oo kale saasoo kalead alla u arkaysaan meeshaa marka dad baa waxay ka fahmi karaan in alle iyo dayixii laysku shabahay taasuu saaraya ishkaalkaasuu saaraya wuxuu rabay inuu ku yidhaahdo waxa laysku shabahayo waa aragtida dayaxa iyo aragtida alle waa aragtibaa aragti lagu shabahayaay ka la iyo kala arkayo layskuma shabahayo macnuhu saas maaha wuxuu yidhi marka wahaada kani tashbiihun waa ekaysiin liruyati aragtida dayaxa loo ekaysiinayaa biru'yati aragtida alle loo ekaysiiyey labadaasaa laysugu kaa shabahaya oo waxaad aragtay ood garanaysa waa aragtida dayax midaadan arkin oo weli aadan la kulmin baa lagugu shabihi aragtida rabbi ah labada aragti sida ay u cad yihiin oyna u qarsoonayn oo cid walba uga dhergayso labada aragti baa laysku shabahaya ayib laa lilmariyi ma aha shabbihid lilmariyi kii la arkaye la shabbahayo bilmariyi kii la arkaye lagu shabbahayo ah, mar hore maxaa laga wadaa mar hore waa dayci sooma mar'iga dambena waa allah ayb ma aha labadii la arkaaye in laysku shabahaye waxa laysku shabahaye waa labada arag nooca aragga sida uu cad yahay baa laysku shabahaya laakiin alla iyo dayixiisa layskuma shabahayo ma aha macnaheedu dayax iyo alla laysku shabahayo macnuhu maaha xadiisku macnaha lagama wada macna ayib hadalkaa inta badan kutubta wuu ku yimaadaa cumaan isaabuni sidoo kale kitaabkiisa caqiidat salaf saasoo kale isaguna uu keenay macnaha waa nooc adugu eh, ishkaal bixin ah, oo fahmu meesha soo geli kara dadka qaarkood ay fahmi karaan wa hada kani tashbiihun wey shabihid liruyati aragtidii baa la shabahayaa biru'yati baa lagu shabahaya aragtida alla la arkaya lagu shabahaya mid badiixa la arkayo laa lilmar'iyi uma sugnaanin tashbiihaas lilmar'iyi kii la arkayey ama laa tashbiiha shabihid ma aha lilmar'iyi la shabahayo oo la ekaysiinaya kii la arkayey bilmar'iyi lagu shabahayo kii la arkahayo labadii la arkayo laysku shabahayey ma aha fa ina allaha alle tacaala korahaye laa shabiiha wax shabaha lahu isaga uma ahan walaa nadiira wax la midana lahu isaga la midana mawjuudun maaha yani waxa weye wax u eg iyo wax la mida toona ma uu jiro saas daraaddeed tashbiihu wuxuu yani ku soo aroorayaa alru'ya cala alru'ya ama aru'ya biru'ya la mar'iga mar'i maaha ayb ka la arkayo maaha madhabkaasi marka waa madhabu ahlisunna waljamaaca allah baa la arkayaa addoommadiisu ka koreeyaa way daawanayaan qiyaamaday ku arkayaan jannaday ku arkayaan mu'miniintayse jannadu khaas u tahay waa nicmo iyo barwaaqo weyn madhabkaasuu qur-aanka iyo sunnadu taqriiriyaan salafki iyo saxaabaduna sidaasay ku ijmaaceenoo ku tageen hadalkamayna keen arrintaasi waxaa diiday firqooyinkii lunsanaayee fallaagada ah sida jahmiyada iyo muctasilada iyo raafidada iyo khawaarijta iyo saas way murji'ada iyo waa diideen murji'ada qaar ka mid ah. aayadahan qur-aankaabaa marka in hadda ka hadalay nusuustan axaadiistana iyada waaba cagti ku dhufteen aayadaha qur-aankaana macnahooday bedeleen macnihiibay leexiyeen saas way macnaa oo yani waxa weeye wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadiratun imaa dheh naadirada waxay ka dhigeen muntadira naadirada way fiirinaysaa lagama wadee way sugaysaabaa laga wadaabay waa kaan soo tilmaanayo aan soo sheegnay nadarada haddii ilaa lagu gudbiyo fiirada ishay noqotaa haddana waxaa sii xoojinaya wejigaa loo tiiriyey inay indhihii yihiin bay ku cabbaan saas way maanaa ayib waxaa kalooy deliishadeen markay arrintaa inkirayeen oo muctasilada iyo ay deliishadeen jahmiyada iyo aayadda qur'aanka ee allah tabaaraka watacala fii suurati alancaam uu yidhi laa tudrikuhu alabsaaru wa huwa yudriku labsaar allah tabaaraka wa tacaala indhuhu ma koobaan isagaase indhaha kooba aragyaalku ma koobaan isagaase kooba oo waxay yidhaahdeen laa tudrikuhu alabsaaru indhuhu ma arkaan bay ku fasireen saana ma ah aayaddu waxay anfinaysahay waa ixaata waa ru'ya maca alixaata إدراك وحل إلى هذا الإدراك أخص من النظر والرؤية خاصة طيب معنا رؤية وحل إلى هذا شيء هذا أركته أما وضع أرك وإشهد هو رقبته أما قار كم إذا كأرك هذا بعد أركته رؤية لهذا هو اركي هو في ريبال أما إدراك وحل لو استعمال مركات لما أنت إشهد هو رقبته إدراك لهذا إحاطة لهذا qur-aanku marka isma diidane laa tudrikuhu alabsaaru aayaddu waxay diidan tahay indhaha iyo aragyaalku ilaahay ma koobi karaan soo ma haddii la yidhaahdo ma koobi karaan ma arki karaan miyaa ka dhalanaysa ya ma dhalanayso haddaan hadda ku idhaahdo samada ma koobi kartid araggeeda ma arki kartid miyaa laga wadaa ya laakiin maxaan ka wadaa waxaa laga wadaa dhammaanteed adraafteeda samada ishaadu ma wada qaban karto soo saas maa laakiin ma arki kartaa samada waad arki kartaa laa tudrikuhu alabsaaru ma koobi karaan aragyaalkuya marka waana sax soo ma wakadalika dhulkan ma ishaadu ma wada koobi karto laa tastadiic an tudrika alarda ma koobi karti sax laakiin dhulka waad arki kartaa nafsu shay weeye aayadaha aragga sheegay ilaahay in la arkayay sheegeen aayadanina maxay faa'iidaysay aragga ilaahay la arkayo arag la wada koobi kara ma aha soo qur-aanku marka isma fasirahay saas way macnaha ayagu dhankay la aadeen maaha ayib oo macnaheed waxa weeyaan waa meesha la yidhaahdo yacni nafyu nafyu lakhas laa yastalzimu nafya alacam soo ma haddii idraaggii bimacna alixaata ahayd la anfiyo kama dhalanayso kii ka caamsanaa in la anfiye kama laazimayso oo aragtida ahayd macnaha sidaas weyaan ayib ahlusunna waljamaca marka labada shubhaba saasay kaga jawaabaan saasay kaga jawaabaan oo midda horena waa nagii soo sheegnay oon soo sharxnay muxuu ahaay ilaa rabbiha naadira haddii ilaah lagu gulmiyo gudbiyana waa indhaha wejiga haddii loo idaafeeyena waa qariino sii xoojinaysa haddii lagu gudbiyo nadaradu ay keligeed gudubtana waxaan nidhi ya waa sugitaan marka yowma yaquulu almunaafiquuna waalmunaafiqaatu liladiina aamanuu nduruuna naqtabis nuuri nduruuna na suga waay na fiiriya maaha ayib haddii fii lagu gudbiyana waxaan nidhi waxay faa'iidaysaa bimacnaa altafakkur walictibaar oo tii qalbiga ah ilan qalbigaa fikira ictibaartuna qalbiga ka dhacdaa marka waa aragga qalbigu noqonaysa ayadana waa walam yanduruu fii malakuuti asamaawaati waalardi wixii la mid a ah. awalam yanduruu miyaynan fiirinin fiiradii isha ma laakiin maxaa laga wadaa fiirada qalbiga oo tafakurka ictibaartaa ayib saasaa marka loo kala qaadaya ama laa tudriku alabsaar waa anagaa soo sharaxnay iyadana soo tilmaanay iskama hor imaanayso ayib masaa'il baa ka dhalanaysa marka masalada markii sidaa loo taqriiriyo madhab ahlusunna waljamacana saa loo taqriiriyo masaa'il muhima ayaa ka dhalanayso in la istiimiye ah qolyahan iyaga ashaaciradu ayaguna ahlu sunnaha masaladan way ku khilaafsan yihin saas maana min xayu aljumla way qabaan in ilaahay aakhare lagu arkayo laakiin waxay raacinayaan yani yuraa bay leeyihin yuraa walaakin laysa fii jiha waa la arki bay leeyihin laakiin jiha lagu arki maayo inta maxay ka cararayaan inay dhinacun ilaahay ku sheegaan dhinacun yuraa laakiin laysa fii jiha waa hadal isburinayo waay waa la arki laakiin jihana lagu arki maayo wax la arki oon jiha lagu arkayn maba jiraba shayga inaad tidhahda la arki maayo sida muctasilado kale maba la arki karayo jahmiyada iyo inaad tidhaahdo waa la arkiyo isagoo kor jiray addoommadiisu arkayaan waa labo laakiin inaad tidhaahdo lama waa la arki hee jiha la fiirin oo la arki oo lagula daawanna ma jirto oo dee warkaagii baaba isburinayeen sidaas daraaddeed baa muctasiladu waxay ku yidhahdeen nimanka le ashaacirada ah war niman yaho warkiinnu maxaa labeeb ka dhigay bay dheheen warkiinna sidiinaba ah. war toosan oo dhinacu u yaalla ama baatil ha u dhaco ama xaq u dhace laakiin war toosan oo lacad oo la fahmi karo maad la timaadaan bay dheheen war labeeb ahoo mudabdab ahoo xaggana wax iska ilaali xaggana wax iska ilaaliya maxaa idinku kalifay waxyaalaha ay muctasiladu madaxa kaga garaacday ka mid tahay ashaaciradu saas way macnaha saas daraaddeed yura allah tabaaraka wa waa la arki waxaana lagu arki isagoo addoommadiisa ka koreeya oo qur-aanku sugay sooma ah, waxay ka cararayaan waa inay ilahay kor u sugaan taasaa marka waxaaso ishkaalaadkaasoo dhan gelisay saas way macnaha waxaan soo tilmaannay allah tabaaraka watacaala inaan adduunka lagu arki karin inta adduunka la joogo ayna addoommadu arki karaynin طيب سيدة الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله إجمع كسو قوري وعليه هاي أجمع سلف الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة والإسكوة فصيحة إن المؤمنين تؤمنوا هذا الله أركضون عن آخر وأجمعوا على أنهم لا يرونه في الدنيا بأبصارهم وحيسكوة فصيحة المؤمنين تؤمنوا إيا عذك لصورة إلينا الله أدونك إنت اللي تشوق إنديه سكو أركي كريم ما أركي كرامه walam yatanaasacuu ila fi nabiyi moxamed sal lay slm keliya waxay ku murmeen nebigu sal lay wasalam rabbigiis ishiisa ma ku arkay habeenkii la dheelmay taasay ku doodeen markaasuu wuxuu ka hadlay qolyo mubtadica oo xag jir ah oo suufiyada ka mid a ah, dariiqooyinkooda oo yidhaahda aniga hal ilbiriqsi ilaahay hortayda kama maqnaanin mar walba waa waan ujeedaa waxay yidhaahdaan ilbiriqsi haddaan ilaahay hortayda ka waayi lahaa inaan iimaan leeyahaybaa waan ka shakin lahaa qaarna waxay yidhaahdaan haddaan ilbiriqsi nebiga hortayda ka waayi lahaa iimaankayga shaki baa iga geli lahaa kullu daalika waa khuraafaada waxba ka jirin waay harowsi waay dadka lagu harowsana sheekhu wuxuu yidhi marka waman qaala min annaasi ciddii tidhi oo dadka ka mid a ah ana alwliyaaa wahayrahum yara allaha bicaynihi fi dunya fahuwa mubtadicun daalun mukhaalifun likitaab illahi wasunnati wa ijmaci salafi lumma buy ruuxuu yidhi awliyada qaar baa ilaahay adduunka ku arki kara ruuxaasi wuxuu yidhi waa ruux mubtadic oo lunsan oo kitaabkii sunnadii iyo ijmaaciiba khilaafsan walaa siyamaa ida dacow anahum afdalu min muusa khaasatan hadday sheegtaan inay muuseba ka fadli badan yahin oo waxay leeyihin cajaa'ibta jirta moogta yani waxuu ruux waxba waa iska sheegan karaa waxay yidhahdeen muuse alle tabaaraka watacaala isagaa codsaday inuu istuso arinii andur ilayka famusali annagu laakiin annagoon codsanin baan ilaahay daawanaabay leeyi oo macnaheedu soomaha maha ka fadli badannahay ya kufri bawaaxa waay gaalnimo aan geed lagu soo gabanaynin saas macana leanna hal nebi oo ambiyada ka mida ninkii yidhahda weli baa ka fadli badan daqiiqad buu diinta kaga baxay awliyadu si kastoo yihiin ambiyada ma gaari karaan rususha iskaba dhaaf saas way macana ayib mas'alaa jirta iyadana munaasiba oo iyada laga hadlo oo taasi waa soo jeedkee ruuxu sidiisaba hurdo isagoo hurda manaam iyo riyo alla ma ku arg kara soo jeedinaan laga arki karin adduunka aadan ku arki karaynin waa ijmac meel iska dhigtaas qur-aanka iyo sunnada iyo kulli waa tilmaameen laakiin adoo hurda allama ku riyoon karta masaladaas culimada sunnadu kutubtooda way soo guuriyaan aathaar bay ku keenaan kutubta sunnadana way sheegtaa masalada in ilaahay riyo lagu arki karoy suurtagal tahay waxaana umarkaas kacaya oo loo deliishadaa xadiid yani waxa weeyaan sugan oo saxiixa shekhulislam ibnu taymiya aleyh raxmatullah wuxuu leeyahay waqad yara almu'minu rabbahu fi lmanaami fii suwarin mutanawica calaa qadri iimaanihi wa yaqiinihi muuminku ilaahay wuu arki karaa way suroobi kartaa inuu ku riyooda riyo ku arko fain kaana iimaanuhu صaxiixan lam yarahu ila fii suuratin xasana wain kana fii iimaanihi naqsun ra'aa maa yushbihu iimaanahu waru'ya almanaam laha xukmun hayru ru'ya alxaqiiqa fi lyaqda hadalkaas ayuu leeyahay majmuuc fataawaga ayuu ku leeyahay wakadalika talbiisu bayaanu talbiisi اljahmiya iyadana sidoo kale hadal noocaasuu ku leeyahay ayb oo uu sugaya macnaha masalada iyadaa marka waxaa loo deliishadaa in muminiintu rabbigooda ay arki karaan tabaaraka watacaala oo riye ay ku arki karaan xadiid baa loo deliishadaa xadiidkaasina waa xadiidka imaamu tirmidi uu soo saaray min xadiidi mucaad ibni jabal mucaad ibni jabal xadiidkaasi wuxuu leeyahay ixtabasa canna rasuulu lahi sal lay slm daata leylati can salaati subxi nabigaa naga daahay habeen habeenada ka mida salaaddii subax buu naga dibdhacay ma soo bixin xataa kidnaa nataraa'a cayna shamsi buuri ilaa aan signay inaannu qoraxda lafteediiba aragno qoraxdii ilaa i soo bixi markay soo dhowda soo bixiddeeda ayuu nebigu noo soo baxay fakaraja sariican markaas degdegayuu soo baxay fasawaba bisalaati markaasuu salaaddii la aimay wuu aqimay fasallaa rasuulu lahi sal lay slam watajawaza fii salaatihi salaaddiibuu tukaday markaasuu weliba gaabiyey wuu khafifiyey salaadda wuu fududeeyey falamaa sallama dacaa bisawtihi markuu salaamo naqsaday buu nabigu dhawaaqay markaasaa wuxuu yidhi calaa masaafikum kamaa antum sidaa aad u safan tihiin sida aad tihiin u sugnaada saa u fadhiya uma infalata ilayna markaasuu noo soo jeedsaday soo qaabay markaasaa wuxuu idhi amaa inii sauxadiukum maa xabasanii cankum alghadaat waxaan idiin sheegi buu saaka waxa iga kiin dibdhigay waxaan u daahay oon u dhacay baan idinka warrami bu inii qumtu min alleyli fatawada'tu fasallaytu maa qudira lii wuxuu yidhi xalay baa intaan muxuu ahaayey istaagay habeenkii oo weysaystay oo wixii ilaahay salaadee uu qadaray baan tukaday buu fanacastu fii salaatii xata istasqaltu buui salaadda dhexdii baan ku hurdoodoon ku lulmooday ilaa aan cuslaaday buui waan wadi waayey ayb faidaa ana birabbii tabaaraka wa tacaala fii axsani suura hurdadii markay ugu dhacday rabbigay baan tabaaraka wa tacaala arkay buu ihi suuro la arka tii ugu quruxsanayd baan ku arkay buui markaasaa wuxuu yidhi bu ihi yaa muxamed qultu labayka rabbii muxamedow buu yidhi markaasaan idhi rabbiyow hee hee labayka ku yeelay markaasaa wuxuu idhi buuhi fiima yakhtasimu almalau laclaa jamaacada sare waa malaa'igta maxay ku doodayaan waxay ku wada hadlayaan oo ku murmayaan muxuu yahay markaasaa waxaa idhi buuhi laa adri ma garanayo qaalahaa salaatan saddex goor buuri haygu celiyey aniguna laa adri baan istaagay buuri ma garanayo rabbiyow markaasaa wuxuu yihi fara'aytuhu wadaca kafahu bayna katifaya markaasuu gacanta wuxuu iga saaray buuri labada garbood dhexdooda xataa wajadtu barda anaamilihi bayna sadyaya ilaa aan farihiisa xubnahooda qabowgoodii ilaa aan ka dareemay buu idhi labadayda naas dhexdooda yani markuu gacanta iga saaray labada garbood dhexdooda ayaan faraha xubnahooda qabowgoodii ayaa waxaan ka dareemay buu idhi labada naas dhexdooda laabtaan ka darmay wy manaa qabowgii halkaas iga fuulay manaa ayb fatajalaa lii kullu shayin wacraftu wy markaasaa waxaa ii daahiray buu ihi wax kastaa ii daahiray markaasaan gartay buui wax kastaa ii daahiray yacni wax iga qarsoonaa baa markaa ii muuqday oo ilaahay ii daahiriyey tabaaraka wa tacaala markaasaa wuxu uhi ya muxamed qultu labayka rabbii muxamedow buu yidhi rabbi he wuxuu yidhi buuri fima yaktasimu almalau alaclaa su-aashii baa lagu soo celiyey ilan waa loo kashfiyey sooma dhabarka gacanta laga saaray iyo wax walba u muuqday iyo wixii waa daahireen waa loo muujiyey markaasaa su-aashii lagu soo celiyey fima yaktasimu almalau alaclaa jamaacada sare malaa'igtu maxay ku doodayaan maxay ku wada hadlayaan markaasaa waxaan idhi buu yidhi fi lkafaaraat kafaaraadka kafaaraadku maxay waa waxyaalaha dembiyada lagu dhaafo markaasaa wuxuu yidhi buui maa hunna maxay yihiin sheeg waxyaalaha damiyada lagu dhaafay ku wada hadlayaan muxuu yahay markaasaa waxaa idhi buuhi mashyu alaqdaami ila aljumucaat waljuluusu fi lmasaajidi bacda asalawaat wa isbaaqu lwuduuci xiina alkariihaat waxyaalaha ilahay dunuubta ku dhaafay malaa'igtu ka wada hadlaysa waxa weeye in gomodaha iyo luguhu u socdaan masaajidda oo ruuxu masaajidka uu aado socodkaa uu soconayo dunuubtiisaa lagu daadinaya soo ma kafaaraad wa ta labaadi waxa weeye masaajidda oo la fadhiisto salaadaha kadib oo la sii fadhiyo kullamaa aad sii fadhida waa dembi waa ribaad saas maanaa iyadana dembigii baa hoobanaya iyo weysada oo la dhammaystiro xilliyada la karaahaysanayo oo weysada la kahanayo oo qaboobaha xilliga qabowgu jiro inaad weysaha weysada xubnada xubnaha wada gaadhsiiso arrimahaasaa kafaaraada oy malaa'igtu ka wada hadlaysaa buur qaala wuxuu idhi yihi uma fiiman uma fiima intaa garteed maxaa kaloo ay ka wada hadlayaan oo ay ku doodayaan qultu waxaan idhi buu idhi icaamu acaam waliinu lkalaam wsalaatu billayli wannaasu niyaam ah, cuntada oo dadka baahan la siiyo hadalka oo dadka loo dabciyo salaadoo la tukado habeenkii markay dadku hurdaan loo soo kaco markaasaa wuxuu idhi buu ihi sl intaa markayna dhex marto rabbi wuxuu yidhi buui weydiiso maxaad rabtaa maxaan ku siiya markaasaa waxaa idhi buuhi allahuma inii as'aluka ficla alkhayraat wa tarka almunkaraat wa xuba almasaakiin wa an takfira lii watarxamanii waida aradta fitnata qowmin fatawafanii hayra maftuun as'aluka xubaka wa xuba man yuxibuka wa xuba camalin yuqaribunii ilaa xubik waa ducaa jaamica ah alla waxaan ku weydiisanayaa khayraadka samayntooda munkaraadka ka tegiddooda masaakiinta jacaylkooda waxaa kaloon ku weydiisanayaa inaad ii dembi dhaaftood ii naxariisato qowm haddaad fitno la rabtana allow intaad anoo adoon ifitnaynin idil haddii qowm fitno la rabo dadkaad dhex joogto allow intayna fitnadu imaanin iga hormariyo idil waxaan ku weydiisanayaa jacaylkaaga cidda ku jecel inaan jeclaadaan ku weydiisan camal kasta oo jacaylkaaga ii dhowaynaya yaan ku weydiisanaya intaasaan weydiistay buui markaasaa rabbi wuxuu ihi markaasaa rasuulku wuxu yhi sal lay aslam innahaa xaqun fadrusuuha uma tacallamuuha ah, waa xaq eh darsa oo barta buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh alimaam abu ciisa tirmidi xadiidkaa markuu soo saaray wuxuu yidhi haadaa xadiiun xasanun saxiix waa xadiid xasan oo saxiix وحول سألت محمد بن إسماعيل بخاري بكورة عن هذا الحديث بخاري بن حديث كان ويديه مركز وحول يقول هذا حديث حسن صحيح بخاري نزل في الحديث هو حديث حسن أو صحيح حديث هو حديث سجن الشيخ الباني عليه رحمة الله في صحيح السنن الترمذي أي قصة صاري أحمد باسيد وكلا صاري حديث هو حديث صحيح هو سيدا إمام بخاري يقول كل شيء لكن ذكر إله يخلق جيس إسكوشبه شبهه أو مر مر كعبه maskaxdooda ay ku soo degdegayso sifaat rabbi marka la sheego kuwii khalqiga uun usoo boodayso meesha ay kaga soo baxayso markii la yidhahdo allah tabaaraka watacaala yaa gacanta dhabarka iga saaray oo gacanta xubnaheedii qabowgoodii baan ka dareemay laabta ka dareemay waxay leeyihiin oo waxa laga hadlahay waaba makhluuqi faro iyo faraha xubnahoodii iyo gacan meel la saaray oo nebi korka laga saaray iyo war waxa laga hadlaya waaba makhluuq ma waxana xadiis noqon kara waa inkiraya ya jamaaca xadiiska bukhaari baa sugay tirmidi baa sugay a'imadii xadiiskaa sugay salafku saasay ku mareen hadduu waasac kuu noqon waayo falaa wasaca allahu calayka dhe marka soo ma haddii nusuustii wixii ku sugnayd iyo sifaatkii ku deeqi waayaan alla wax kuma deeqsiiyo wax ku deeqi waaba iska yar soo ma aqbal saas u aqbal waxa laga hadlaya waa sifo rabbi tabaaraka wa tacala waa gacan rabbi waa xubno rabbi sooma waxaa dhihi laha anaamil rabbi wey tabaaraka watacala baan ka wada marka sifaduu rabbi sheegto gacan ha noqoto fara ha noqoto xadiiska faraha bukhaari uu ku yaalla isagoo sidoo kaleeto muxuu ahay tilmaamaya allah tabaaraka watacaala dhulka faruu ku hay far buu ku haya oo buuraha far buu ku haya xadiiskii saabicdaa jira oo isaguna sugan fi saxiix albukhaari waxan waa sifaatkii rabbi tabaaraka watacala hadday sifaat rabbi yihiin kuwii makhluuqa ha la aada waxaad tidhahdaa saasay alle ugu sugan yihiin annaguna saasaan u sugaynaa qaطcan kuwii makhluuqana ma shabahaan waa kuwo ilaahay u qalma cadamadiisa iyo weynankiisa u qalma tabaaraka wa tacala intaasaa fayoomidu ku jirta ayib xadiidkaasi waa xadiidka marka loo daliishado nebigu inuu rabbigii arkay oo uu riyo ku arkay sooma inuu riyo ku arkay hadduu riyo ku arkayna mu'miniintu riyo waa ku arki karaan ayay culimmadu sunnadu qabaan sidaas way macana almasale aynu kaga baxno oo aan ku gebagabayna baabkan oo isagana su-aal kaloo la isweydiinaya araggii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee rabbigii ma arkay habeenkii la sii qaaday oo kor loo sii qaaday oo samaawaadka uu dhaafay rabbigii ma arkay mise muusan arkin mas'aladaasi cabdullaahi bn cabbaas iyo caaisha isku khilaafsan sawaabkuna wuxuu la jiraa caaisha ra'yigeeda ma ayna arkin nebigu sal lla alay waslam indhihiisa kumuusan arkin riwaayada ibnu cabaas lafteedu waxay soo aroortay marna iyadoo mutlaqa uu leeyahay wuu arkay marna iyadoo muqayado uu leeyahay qalbigiisuu ku arkay saas daraaddeed siday culimmadu rajaxayaan waxaa weeye riwaayaadkiisa mutlaqa kuwa muqayidkaabaa lagu qaydayaayo wuxuu ka wadaa qalbigiisuu ku arkay amaa indhihiisa nebigu kuma arkin salawatu rabbi waslamu caleyh waxaana rajaxaya inuusan arkin fii saxiixi muslim waxaa ku sugan min xadiidi abi dar inuu rasuulku yidhi sal ly waslam wuxuu leeyahay abu dar wuxuu leeyahay sa'altu rasuula allahi sal lla alay waslam hal ra'ayta rabbaka rasuulka waxaan weydiiyey rabbigaa ma aragtay rasuul allow markaasaa wuxuu yidhi buuli nebigu sal alay slam nuurun annaa araa alla waa nuur eh seen ku arki waayo annaadu bimacnaa kayf waayo seen ku arki karaa waa nuur eh soo ma ila nuurka waa kaan soo sheegnay nuurkaasi haddii xijaabka laga faydo wax kastoo uu gaadho oo makhluuqa ka mid waa ah dhalaalaya بل أحمل كرب مرك ما أركب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها سيدة وكلا في صحيح مسلم من حديث مصروق مصروق من أجزع وحليا عائشة أكت هذا أيان دنجيجة برشيبا كتير سنة عائشة أنا أكت سويب وكتا واحد سريب لي يا أبا عائشة أبا عائشة وكن يدي مصروق أبو عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفريح صدح الرمود متكمد روحي الشيخة been abuurad weyn buu alle ku sameeyey maxay markaasa waxaan idhi buu yidhi maa hunna maxay yihiin bal ii sheeg waxay tidhi man zacama ana muxamadan ra'aa rabbahu faqad acdama cala allahi alfirya ruuxii sheega nebi maxamed inuu rabbigii arko indhihiisa ku arkay ilaahay buu ku been abuurtay been abuurad weyn wa kuntu muttaki'an fajalastu buuhi dhinac baan u yara jiqilaysnaaye oo waan fiirsanaaye waan soo fadhiistay markaasa waxaa idhi yaa umma almu'miniin ha andiriinii walaa tacjiliinii baan igu ha isug oo ha igu degdegin warka iga sug ha degdegin aayad baan hayaa sheegaysa inuu nebigu arkay rabbigi ha markaasay tihi haye iskeen markaasaa wuxuu idhi alam yaqul illaahu alla sooma dhihin walaqad ra'aahu bilufuqi almubiin ha walaqad ra'aahu nazlatan ukhra sooma dhih walaqad ra'aahu bilufuqi almubiin waa jibriil sooma walaqad ra'aahu nazlatan ukhra waa isla jibriil asagu wuxuu u qaatay inuu alla yahay oo waxa uu arkay nebigu alla yahay markaasaa waxay tihi faqaalad waxay tihi ana awalu hadihi alumma sa'ala can dalika rasuula allahi sal lla wasalam ciddii ugu horraysay ummaddan arrinkaa nebiga weydiisaan ahaa bay ummadda dhan ruuxii ugu horreeya nebigaas weydiiye arrintaasaan aabay tii iga dhegayso fa qaala markaasaa wuxuu yidhi nebigu markaan weydiiyey wuxuu yidhi bay tidhi innamaa huwa jibriil a labada meeloodba waxa laga hadlaye nebigu arkay waa jibriile alla ma arkin oo macnaha laqad ra'aahu bilufuqi lmubiinna wuxuu arkay waa jibriil walaqad ra'aahu nazlatan ukrana wuxuu arkay nebigu waa jibriil ee alla muusan arkin lam arahu ma aanaan arkin buu nebigu sal ly slam calaa suuratihi alatii khuliqa calayha hayra haatayni almaratayni jibriil sidii ilaahay ku abuuray isagoo ah ma aanan arkin buu ihi ilaa labadaa goor mooye mar xaggee buu ku arkay mar dhulku ku arkay oo ugu yimid isagoo sidii ilaahay ku abuuray marna markuu dhaafay toddobada samo ayuu jibriiloo sidii ilaahay ku abuuray buu arkay labadaa goor wixii aan ka ahayn oo dhan jibriil nebiga wuxuu ugu imaan jiray suuradiisii xaqiiqiga midaan ahayn taas way macana lanna suurada jibriil waa suuro aad u weyn markuu soo qaabilo dhankaas uu kaga soo hagaagay oo dhan waxa ka jira waa qarinaya xataa samada iyo waxa ka jira dhan waa qarinaya inta ilaahay uu tabaaraka watacaala awood siiyey intuu leegi marka suuradiisa xaqiiqigaa laba goor buu ku arkay marna kor buu jiray oo markii habeenkii la dheelmay marna dhulkuu joogay labadaa goor baa laga hadlaya marka waxa uu arkay waa jibriil ee nebiga maaha salawatu rabbi wasalaamu calayh ayb ra'aytuhu muhbitan min asamaai saadan bayuu leeya macnaa nebigu sal lay slm asagoo samada ka degayaan arkay buy oo awday cadama khalqihi maa bayna alsamaa'i waalardi dhulka iyo samada inta u dhaxaysa isagoo wada xidhay oo wada awday waan arkay buui oo i yimid oo samada ka degay markaasaa waxay tidhi buuhi awalam tasmac ana allaha yaquul buui miyaadan maqlin bay tidhi inuu alla yidhi laa tudrikuhu alabsaaru wahuwa yudriku alabsaara wahuwa allatiifu alkhabiir aayaddaa soomaada maqlimaysa أولم تسمع الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم آيات كاسي مركا أدلي شنيسا إنو سن ربي أركن أدون كان ألغو أرك كريم ساسي أدلي شنيسا صدح سمح لبا سمح يا لبا سمح شكني أوه محمد ربي جيبو أركيه مسلمين نصر شكني آه كاو ما صور شكني qodobka labaadi waxay tidhi waman zacama ana rasuula allahi sal lay slam katama shayan min kitaab illah faqad acdama cala allahi alfiriya qodobka labaadi waxa weye ruuxii sheegta inuu nebi maxamed wax qur'aankii ka mida qariyey kaasina ilaahay buu been abuurad weyn ku sameeyey bayt maxaa yeelay allah tabaaraka wa tacala wuxuu yidhi yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalatah rasuul allow wixii alla kuu dhiibay dadka gaadhsii haddaadan gaadhsiininna allah fariintiisi iyo risaaladiisii ma aadan gudanin marka haddii uun aayadunu qarinayo tanuu qarin laha midda saddexaad waxay tidhi waman zacama annahu yukhbiru bima yakunu fii kadin ruuxii sheegta nebi maxamed waxa berri dhici doona inuu sheegi jiray ama sheegi karo haybka soo socda yuu wax ka sheegi aan alla u sheegin ninkii sheegtana faqad acdama cala allahi alfirya kaasina ilaahay been abuurad weyn buu ku sameeyey saas way macnaha maxaa yeelay allah wuxuu yidhi bay tiri qur-aanka ku yidhi qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi alghayba ila allah waxa qarsoonoo samaawaadka iyo dhulalka kuu qarsoon alla unbaa ogsoon nebi maxamed marka waxa berri soo socda muusan ogeyn soo ma de waaba kii eh, maalintii ciidda ahayd gabdhihii yaryaraaye agtiisa ku geegeedaah soo ma garaysa xadiis saxiix bukhaari gabdho oo tix eh, muxuu ahaayey geeraar aqaadqaadahaya nebiga agtiisa maalintuna ay ciid tahay ayaa wuxuu la maray gabadh gabdhihii ka mida oo muxuu ahaa wafiina nebiyun yaclamu maa fii hadibay ah, waxaana dhex jooga nebi e waxa berri imaan doona ogoo ka warhaya warkaasay martay naa ukaadi bur ukaadi ukaadi warkii kala akri laakiin ka jooji bur ah, nebi berri waxa soo socda garanaya idin lama jooga ma jira mana jiro warkaas nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh haddii nebi maxamed wixii berri soo socda uusan ka warhayn wadaadadeennii waxay inoo sheegeen awliyaa jirta waxa berri iyo saadama soo socda ka warhaya wax la qaadan karaa waxaa wey waxaa la diiday caaisha radi allahu canha marka maxay tidhi nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh rabbigii muusan arkin shiixuu yidhahdo wuu arkayna waa beentii bay jir ilahay buu ku been abuurtay cabdullahi bni cabbaas isaga riwaayaadkii saxiix muslim iyo ka sugan ayaa qaarna waxay tilmaamayaan qalbigiisuu ku arkay qaarna waa mutlaq saas daraaddeed si ay isu waafaqaan ibnu cabbaas wuxuu qabay baa la leeyahay inuu qalbigiisa ku arkay caaishana waxay diidan tahay inuu ishiisa ku arkay saasaa marka laysku waafajinaya sida sawaabkuna waa sidaa xaafi ibnu xajar baa macnaha odhanaya alxaafi ibnu xajar fii fatxi ilbaari ruuxii u baahan mujalladka sideedaad ayuu wuxuu leeyahay waqad jaaءat can ibni cabbaasin aqwaalu muطlaqa wa ukhra muqayida fayajidu xamlu mulaqiha cala muqayidiha macnaha aan tilmaana man ayuu saa sheegaya saasaa marka riwaayaadka lagu jamcinaya ibn cabaas iyo caaisha nafyigeeda iyo ibaatka ibn cabaas sidaasi marka waxaa inoo soo baxaysaa allah tabaaraka watacaala walaa nebigeenna ruuxu isagoon dhimanin ma arkin mana arki karo soo jeedkuma arki karo amaa riyo waa lagu riyoon karaa sidaa ay qabaan culimada salafka xadiidka aan tilmaanayna uu sheegay aakharata markii la tago bilijmaac waxa weeyaan inay mu'miniintu arki doonaan oo daawan doonaan hada wabillahi tawfiq wsala allahuma waslama cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbi waslem